gaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo ay talaado sii baxayso arbacan ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo bisha sebtembar eh, sanada labada kun saddex iyo qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaana waxaa ka mida ah wararkii ugu dambeeyey xiisad u dhexeysa ciidamada booliiska soomaaliya iyo sidoo kaleeto ciidamo etoobiyaan ah oo ku wada sugan magaalada dolow ee gobolka gedo halkaas oo shaqaaqa maanta ay ku dhex martay ciidamadan haddaba waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee doolow ka imaanaya waxa ay xiisadan salka ku hayso oo ay ka bilaabatay markii hore xiisadaas wax weyn ma ahayd ciidanka gudaha joogay oo booliska iyo ciidamada amniga dariska aan nahay baa habkii gudaha looga shaqaynayay iyo waxyaaba ka jirjiray waxyaaba yaryar ka dhaceen waxaa sidoo kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xoogga dalka waxay howlgalla ka sameeyeen deegaano dhaca gobolka galgaduud iyadoo ciidamada deegaanka howlgalla ay ka sameeyeen deegaanka bulacle ee gobolkaas ay ku dileen xubna ka tirsan al-shabaab halka qaar ka midana ay nolosha kusoo qabteen waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan weli waxaa xubna ka tirsan al-shabaab ay ku go-doonsan yihiin deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasna waxaa maanta gaaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe warkii ugu dambeeyey howlgalada ciidamada ay halkaas ka wadanayeen sidoo kale idiinsoo gudbi doonaa saaxiib qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kornay intaa barnaamijkeenu ku guda jirna maqli doontaan saaxiib yaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadan waxaaad ku maqli doontaan mas-uuliyiintii ku baaqay dadkeenna baraarugiisa boqolaha gedigeenna barwaaqow guriteena maynaga baaqi mar kale oo shaalabacabdiraxmaan cabdulla roble kiise ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo dhaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la ka baxay godingodin ku taal Ah, hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilowno gobolka gedo gaar ahaan degmada doolow maanta waxa ay xiisad halkaasi ku dhex martay ciidamo ka tirsan boliiska soomaaliya iyo kuwa etoobiyaan ah waxaana la sheegay xiisadan inay salka ku haysay korneyl barre yiraale oo halkaasi ku sugan oo la sheegay ciidamada etoobiyana ay sheegeen inuu iskaga baxo magaalada kuwaas oo sheegay inaysan amnigiisa damaanad qaadi karin warar ku saabsan amuurtaasi ayaana ah. maanta waxaa markaa ay mar soo shaac baxeen iyadoo xiisadii halkaasi ka dhalatay ay ciidamadu ay ku dhex martay magaalada dolow xaaladda guud ee degmada dolow ee gobolka gedo ayaan caawa waxaan wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolkaasi maxamed xuseen yuusuf alqaadi mudol waa xaalada aad bay u degan tahay wax dhibaatee kama jiraan ehm, waxyaabo yar yaryaroo maanta laga sheegay in la xaliyay xaalada alxamdulilah hadda caawa aaday u degan tahay boqolkii bool waa alxamdulilah ilaahay wax dhibaataa ma jiraan ciidamadii xiisadu ay ka dhex taagneed etoobiya iyo kuwii soomaaliya halkay ku dambeysay xiisadaasi ehm, xiisadaas wax weyn ma ahayd ehm, ciidanka gudaha joogay oo booliska iyo ciidamada amniga dariska aan nahay baa habkii gudaha loogu shaqeynayay iyo waxyaaba ka jirjiray aragtii kala duwan ay mar waxyaaba yaryar ka dhaceen kadibna mas-uuliyiintii halkaa joogay oo laamaha amniga iyo maamulka degmada iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo meesha joogay baa arrinta galay howlihiina hadda waa isafgarad baa laga gaaray wax dhibaato hadda ka taagan ma jiraan maxay marka hore ka bilaabatay xiisadani xiisadu bacdama amniga gudaha aada loo adkeynayay xogaa in qahyi iyo wax noocaas ay imaanayaan oo hmm. meelo walbaba diyaargarow baa laga sameeyaa cadowga khawaarijta waa lagsoon tahay in deegaanada ciidamada qalabka sida iyo amisom ay joogaan inay qaraxii ay rabaan inay ka geystaan marka eh, meelihii oo xanibiyada la dhigayay oo cadowga lagu difaacayay baa maaragtay eh, yaa halkaa hala xiro iyo inta ma ahan meel kale halaga dhigo iyo danka bulshadu waaye waxyaaba noocaas aragti noocaasoo laisugu yimid ba yahay marka kadibna arrintaas waa waa la xaliyey haddana waa alxamdulillah waa la isku fahmay wax dhibaata ah oo hadda ka taagana ma jira maxaa ka jira waxaa jira warar soo baxay oo sheegayay in barahiir adeeg magaalada iskaga bax oo amnigaaga ma sugi karna ay dhaheen ciidamada etoobiya niro arrinkaas ilaa hadda aniga wax xaqiiqa ah uma hayo bare wuu joogay waana muwaadin soomaaliyeed oo islamarkaana siyaasi ah gobolkan iyo deegaankan u dhashay waxaa laga yaabaa sidaan isleeyahay arrimo la buunbuuninayo oo dadka khilaafka aadka u jecel hmm. ay kor u qaadayaan inay tahay baan filaya laakiin arinkaas ka maamul gobol ahaan baan hadda u go-aansanay in u kuuragalno wax ka jira iyo waxaan ka jirin hmm. ciidamada dowladda ethoobia naftarkoodana xiriiraan la sameyno hadda noo socdo marka ma rabo inaan ka hordhaco dhaco barnaamijyada halkaa ka jiro laakiin waxaan rajeyneynaa in wixii xaqiiqada ah markaan soo taabano wax jira inaan eh, cidii markaas eh, ay mudan tahay in lala wadaag inaan la wadaagno gacan ka hadal ma ka dhashay xiisada halkaasi ku dhex maray eh, ciidamada sidoo kale khasaare ma jiraa maya wax gacan ka hadala ah ma jiraan wax khasaare ahna ma jiraan waxay ahayd wax un afka laga murmay oo oo sidaana la yeelay lama yeelaye wax noocaas oo la isku dhexay ahayd laakiin totaly wax af gacan ka hadal ah meesha ka dhacay ma jiraan man rajeynayo in insha allahu tacaala wax hoose ay ku imaan karaan xaalka dolow caawa waa sidee marka eh, degmada dolow xaaladeeda aada iyo aad bay u degan tahay eh, wax dhibaataana kama jiraan wax isada dagaala kama jiraan eh, ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka shaqadooda loogu talagalay haystaan mas-uuliyiin baana barnaamijka galay oo hadda wax dhibaata habaha yaraata oo meesha ka taagan ma jiraan inay dad gadaal ka riixayaan eh, wararka been abuurka ayaa sheegtay yaad ku tuhmaysaan ood isleedihiin ciddaas ay ka dambeysa adiga waad garanaysaa markii oo eh, nidaam dawli ah uu meel ka shaqeynayo waad garanaysaa mucaaradaha jiro oo dad eh, xasiloonidaas iyo deganaanshaha meesha ka jirto aan inta badan ka jeclaan lahaa in haday meesha fawdo ka dhacdo iyaguna hmm. meel ay kasoo dhex galaan ay helaan oo dhibaata meesha ka dhacday waa laisku baaba-ayo dadkaasi ka dambeeyay maamulka meesha ka jira markaas in lagu eeday la doonayo waxyaabaha noocaas oo adiga aad hogaal u tahay oo dowlad goboleedada iyo gobolada iyo dowladda dhexeeba ka dhici jiray marka hadii qofka markuu mucaarad yahay hadda ka hor waxaan maqlay <laughs> madaxweyne sheekh sharif oo hadlaya wuxuu yiri waagii hore oo aan kooxdii hore aan ka tirsanaan jiray waxaan u nacbaan jira yiri nabad baa dhacday waa la heshiiyaan u nacbaan jirin marka qofku markuu mucaarad yahay deegaanka iyo dalka iyo meelihii markaas maamulka maamulayo nabad baa ka jirto wax muranay kama jiraan waa caadi ma ogolaanayaan marka in xisdan ay taagnaan lahayd bay iska jeclaan lahaayeen taasna dee waxa weeye waanu ka dadaalnay in arrimaha noocaas aysan dhicin gobolkii aada ogeyd oo ba isagoo wax dhibaato ah ka dhicin oo iska horimaad yar uusan ka dhicin mm. baa hadda statekii iyo gobolkii ay mid yihiin oo wax dhibaata ah aysan ka jirin mm. intaasna waxay ku timid eh, kafiirsi fara badan iyo dadaallo fara badan iyo caqli iyo cilmi baa la geliyay marka eh, qof kasta oo mucaarad ah oo kasoo horjeedo ama eh, dhaliilka qabo maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka intaba mm. waxaan diyaar u nahay inaan si kalsooni leh oo maaragtay cilmiyaysan deganaansho badan ay ku jirto inaan ku xalino ayagu naftarkoodana deegaankooda iyo dalkoodii ay maaragtay u shaqeeyaan maxamed xuseen yuusuf alqaadi ayuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka gadow oo aan wax ka weydiinaya xiisad maanta ka dhex aloolsantay ciidamo soomaaliah oo booliis ah iyo sidoo kale ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada doolo ee gobolka gadow geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag ah, saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu markaana eegno gobolka galgaduud waxaa ka socda howlgallo ay ka wadaan ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo daraawiishta galmudug waxaana maalmihii lasoo dhaafay howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen ciidamadu ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab maanta howlgalla ka dhacay deegaanka budhacle oo hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ay ciidamada deegaanka ku dileen ilaa iyo saddex dagaalame oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyadoo mid ka midana ay soo qabteen sideed ka tirsanaa kooxda oo ku sugnaa deegaanka budhacle dhul howd ah oo hoos yimaada khasaaraha la gaarsiiye ayaa waxaa sidoo kaleeto ciidamada deegaanka ay sheegeen inay kaga soo furteen kooxda hub iyo gaadiid oo mootafacon iyo waa qoryo markaa ay ku dagaalamayeen kooxda halkaasi joogtay oo la sheegay inay meenooyin ku aasayeen wadooyinka ee halkaasi mara mid ka mid a ah dadka deegaanka ayaan wax ka weydiiyey sida ay u suurto gashay ciidamadu inay soo qabtaan raggan waxaana lagu magacaabaa calas cabdinuur waa kan waa mahadsantaa walaalkay maantay howlgal qorsheysan oo aada looga shaqeeyay ayaa ku ka dhaca deegaanka bulale oo hoos fagaalbadanada dhowsan una jira sided iyo labaatan kilomitr dhanka bari halkaas waxaa kusugnaa ciidamada deegaanka oo dhawaanahanba ku joogay saadgoobka iyo dartirka kooxaha khawaarijta ah oo ciidamada loo yaqaano macawisleyda ciidamadaasi waxay xogtooda ama wadayntooda heleen kooxaha khawaarijta ah inay damacsan yihiin mataqaana shirqool ama jid dabagal aan wax loo yaqaano oo ay qabaan iyo gaablo ku sameeyaan isla markii way tageen ciidanku meeshii gaareen mm. ayagii ordaahan ka duldhaceen halkaas waxaa ilaahay xamdigiisa in lagu dilay ilaa adiga saddex minood meelahaasay ahaayeen dhowr kamid saddex kamidana meesha lagu dilay midna la qabtay dhowr aa way fakadeen oo sidirqiga ku fakadeen kole dee dhaawacna waa la sheegaya ragga qaar ay diteen dhaacyada arkeen laakiin maadaama meeshu hoy tahay xilligana oo mataqaana xilli oo ahaa mataqaana galaba mm. waa ka faidan intaasu wax khasaar ah oo hadda ciidanka naga soo gaadhi ma jirto laakiin nimankaas nimo waxay ahaayeen weliba ninka haddaa qabtay ranka u bixiyay ninka ragga hadda dhintay xukuur bixinay ahaayeen raggii miinada markay meesha galshaan bateriyaasha ka bedeli jiray oo farsamey jiray oo ciidamada jidiyada sameeya mootoda ku qaadi jiray mootodan waxay oogtaan waxayaad ama qalabka laga furtay waa mooto oo mootodan loo yaqaan mooto faykonka iyo qoryo ay aansaan dareemayo magaca dawladda ciidamada xogga dalka ku qoran yahay oo qoryihii dhawaanahan ay ka furteen gaadmada ee ku helaan ciidanka dowladda ah. marka waxawaaye intaas iyo qoryahaasna looga qorta meeshaas nimankaasna halkaasa dhagarteeda usoo afjiray ciidamadana hadda aagay ku sugan yihiin oo raadgoobkii iyo kuwii mataqaanaa tiraxadkoodii kusiiraa joogaan ciidamadu sidee ugu suurta gashay marka in ay raggan ku dilaan halkaas sidoo kalena ay soo qabtaan qaar ka nool waa ugu suurta gashay walaalkay xog ay heleen oo ah in kooxdaani ay kasoo baxday algaras ayagoo kaashanayo eeda sirdoonka iyo nabadsuida qaranka ayag waxay heleen xogta ah inay nimankaan ay soo baxeen ayna danacsanyiin inay sameeyaan miinooyinka iyo dhabagal intaba oo adbusheed ah islamarkiiba ciidanaa la diray oo meeshii ay kusoo aadanaayeen loo diray dhowr aag aagii loo diray aag kamid ay kasoo daldhaceen ayagoo socda oo mootooyinkii saaran sidaasaana mataqaana shee lagu soo afjaray ilaa iyo ka koobnaayeen marka howlgalka aada sameynayseen tirada xubnaha markaas digniinka la dagaalamay mawxid qabtay wixii dila maahane adiga isgooda laakiin inay ka badnaan karaan waa dhici kartaa de aysan meelo kale ama ku jireen ama aysan iyaga ku arkin laakiin hadda nambarka la arka intaas u ahaa oo dagaalama waa mahadsan tahay walaalkay gidmaha dawladda way iskaashadaan waa isku garab aday tahay sirdoonka iyo adayta ku xooga wixooga iyo siraha la xiriirana waxay ka helaan ciidamada sirdoonka saraakiisha laftirkooda ciidamada hogaaminaysa waxay ahaayeen ciidamada mascuudda ka tirsan oo ciidamada maleeshiyaadka hogaaminayay sidoo kale ciidanka dawladda markii howlgal weyn jiro way isla howlgalaan laakiin hadda maadaama dee ciidanka loo diyaariyay inay hadda inta boorarka ay sii joogaan xuduudaha ay reeraha kale laleeyihiin oo howlgalka dawladda uu mataqaanaa si toos uga bilaabanayo dhawaanahana huseen hadii la yirahdo labada beri soo aada inuu toos u bilaawdo kuwaan deegaanka ay gadcidan oo nimanka howlgalka fuliya maleeshiyaadkan bilacl ayay ku egyihiin deegaan ahaan xuduudkooday ku ekaayeen marka halkaa mar hadday joogaan intay kasoo gudba ama u gudba way helayaan hadday raad noqoto iyo hadday rag noqoto noqotaba ugu dambeyntii qorshihiinu muxuu yahay maalmaha soo aadan iyo dadaalada ad ku jirtaan howlgaladan waa mahadsantaa walaalkay maalmaha soo aadan hadii ilaha yidhaahdo intaasay sla eedan tahay dowladda soomaaliya ay hoggaankeeda leedahay waxaa noo qorshaysan inaan de inta hartayda markaa khawaarijta ay ka harsan deegaanka galmudug gaar ahaan qaybta anagana la siiyey oo ku aadan jihada anagana la siiyey inaan howlgalo waaweyn ka bilowdaan nimankaana niman de naflacaariyo waxaweye ka dhuumanaya diyaaradaha iyo eedamada kusoo aadan mida kale markay ogaadeen dadkii deegaanku inay la dagaalamayaan oo aysan ahayn ciidamada dawladda oo meelo kore ka imaan jiray ee dad iyo ruuxooda yaqaana ay la dagaalamayaan dhowrkii dhawaa oo ku dhimadaso dhawa isaga baxeen way ka fogaadeen waxaan rajeynaynaa in odadaa tagna meesha ay joogaan oo aan haddii ilaha yirahdo anakoonaan aan cidna uga gambanaynin aan cid kasta al-shabaab meesha u tagno dad dad ah, ama qabiila loo socday midna ma jirta laakiin ujeedku waa al-shabaabka ku gambanaya qabaailada dhexdooda ku dhexdhow maraysana sida malaygii in looga daba tago calas cabdi nuur oo ka mid ah dadka deegaanka yuuhaa oo iga warbixinay howlgallo maanta ciidamada deegaanka ay ka sameeyeen bulacle oo ah deegaan hoos magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug halkaas oo ay ku dileen xubnaha ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay nolosha ku soo qabteen mid ka mid ah iyadoo sidoo kale ay ka soo furteen hoob iyo gaadiid gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay saaxiibayaal barnaamijka xogwaraysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya markaana haddii aynu eegno deegaanka ciid ciidka jimbilow oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar oo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku go-doonsanaa dhulkan hawdka ah oo u dhexeeya deegaanka califool dheere iyo degmada mahadahi khasaare xoogan ayaa ka dhashay howlgallo ay sameeyeen ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka oo halkaasi ku sugan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaw ayaa maanta gaaray waxaana uga mahad ciidamada deegaanka sida ay kooxda al-shabaab kaga hortaagan yihiin deegaanadan isagoo uga mahad celiyey markii hore dagaalkii ay kaga saareen haddana waxa uu sheegay in deegaanka difaaciisa ay ku mahadsan yihiin ciidamada deegaanka mar walbaahina ay maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexaba garab joogaan sidii kooxda al-shabaab looga saari lahaa deegaanada gacantooda ku harsanna ay ku taageeri doonaan hub iyo wax walba oo ay markaa istaahilaan ciidamada deegaanka ee kooxda al-shabaab dagaal kula jira aadaan ugu faraaxsanahay inaan ku suganahay maalmahan deegaanka uu dagaalku ka soo cusboonaaday horena looga xoreeyey ee deegaanka califool dheere iyo ciidciidka iyo ereyadan beryahan dagaalkii ka soo cusboonaaday inaan maanta idinla joogo aadaan ugu faraxsanahay waanana farax gelihaysaa sidaad isu abaabusheen shabaabna waa ka adkaanay waana ka adkaanaynaa ilaahay idinkiis dadkii dhintay oy ugu dambeeyeen wiilashayna qaaliga ahaa ee shalay ku shahiiday iyo guud ahaan wixii ka horreeyey ku dhintana ilaahay ha u naxariiso jannadiina ilahay ka waraabiyaan leenahay intii dhaawacantana allah caafiyo eh, runtii dadka deegaankaanu ma ahan dad gumaysi yeelaya dawlad diyaarada haysato beebayaal iyo kaarayaal wadato dagaal intaa looga bilaabay miirtuwaa looga bilaabay miirtaq waa looga bilaabay deegaankaana looga bilaabay waad ogtihiin dadka deegaankaanu dad jilcan ma ahan mana aqbalayaan nimayna afkiisa aqaanin oon soohimo kala dhexayn oon dad iyo deegaan kala dhexayn inuu u yimaad gumaysto ee dadkoodina ku takrifalo dooqoodina qaato ma aqbalayaan horena looma aqbali jirin inaan wixii dhiman iska dhammaystirno ma ballan qaadeen ballan ma tahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin shabaab waa laga adkaaday ragga meeshaan joogo wejiyadooda ii muuqdaan dagaalka jubbay uga soo bilaabeen iyo fiyaad iyo maalaboolyo haddana meesha lasii wada waad ogtihiin wixii dhiman waa la dhammaystiraa shabaab raafashada ugu dambaysow joogaa waana laga adkaada wixii dhimanna waa la dhammaystiraya waa dareemi karaa xaalada ku jirtiin hoosaan uga ballamaynaa wixii daruufa ee deegaanka ee dagaalka looga baahan yahay ama deegaanka daruufaha ka jira hoosaan uga ballamaynaa guddi aadna la haddii ilahay raalli ka noqdo waxaan hadda la hadlaya madaxweynihii dalka waxaan la hadlaya taliyihii xoogga nimanka meeshaan ku jiro wakhti kooban ilahay idinkiis waa looga bixinayaa gurmadna waa soo socoyaa korna waa laga garaaca hoosna waa laga gelaa ilaahay idinkiis dadaalkiinna iyo sidaad isu abaabusheenna runtii waa ka mahad celinayaa nimankan ummaddaanu muddo dheeray u diideen horumar waxay u socdaanna hadda waxay tahay inay dadkan ku hor noolaadanay rabaan bilna xoolay ka qaadi jireen bilna qoys ay ku qoraan lacagay ka qaadi jireen dad noolna iyo wadaanay dagaal ka geli jiraasay qaarkood miyna ku xidhi jireen lana wey jiray dad deegaankan mustaqbalka aan fici lahayoo badanaan ku la'nahay ma aqbalayno mana u raaricinayno nimaan dadkan iyo deegaankan tala ku lahayna dulum ugu socdo dadkan iyo deegaankan uma samaysna inay madax u raariciyaan waa ka mahad celinaa runtii saad isu abaabusheen dhallinyarada deegaanka iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dalkan dagaalaa ah guud ahaan la wada qaaday dalku waa federaal ninba deegaanka ku aadan inuu xureeya go'aankeeda la qaatay waad maqlayseen meel walba xabadaa uga socoto annaga kuwa nagu madax aadan waa ka adkaahaynaa waana dagaasheen oo xooggoodii iyo culayskooda horaad u qaadeen deegaankaan dhanay xukumi jireen haddana halb goofay ku jiraan asaa dhincuuga rorogtiin horena gubigaad u dhowsiiseen iyagoo meydkoodu bannaanka yaallo haddana wixii dhamma waa la dhammaystirayaa gurbad koraa soo socdo hal hoosaa soo socdo waxaa naga go'an deegaankan inaan ka xurayno nimankan khawaarijta ah ee noloshii iyan deganaantii intaba u diiday waad ogtihiin cibaadadii ilahay aa dadka loo aadi waaya masaajid baa la aadi karaa cisho waad aragteena qof walba gurigooday ku dukeen cabsi iga laga qabo masaajidkay ku sugaayaan waxay u diideen inay ilmuhu ay dhigtaan dugsiga qur-aanka deegaanadan deegaanada qur-aanka dadka ugu badan ee xaafidiinta qur-aanka ay joogi ay joogi jireenaya shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay ma jirto dadka dugsi qaaday oo ka diin qaada dugsiyadii intahay waa duminayaan dugsigii cunugiyo wadanah walaxuu isagu raboon diin ahayn oo dantiisa uga shaqaynayo ayuu u sheegayaa ma aqbalayno qoraga saad u qaadateen waad ku mahadsantihiin dad qadarta yaqaanaadtihiin qoftii naga dhimatana waa u ducaynaynaa waana shahiid sida horeba loo sheegay qof aan wadkeed galandha dhimo mayso rabbi qofta ugu talagalay oo saacaddaydii dhammaataa dhimayso laakiin sharafaan ku noolaahaynaa haddaad aragtiin deegaan xura haddaad aragtiin deegaan horuu maray dad badanaa lagu waayay naf iyo maal badanaa lagu waayay laakiin inta dambaa sharaf ku noolaanayso waxaa naga go'an naftaynaan ku weyhaynaa nacfigaynaan miiska saaraynaa dadkayna iyo deegaankoynu siday deegaanada adduunka ka jira ay ula mid naqdaan oy ummadduna sharaf ugu noolaato deegaankuna deegaan horumar oo u noqdo ayaan u diriraynaa waana jihaadaynaa maxaa nagala dhexay nimaan afkiisa aqaanin nimaan warkiisa la aqaanina imaanayo alifool dheeraa la keenaasaa dadkaan xukun la leeyahy maba af yaqaaniin xaa kala dhexeeyo sooyinu kale dhexayso dhalasha kale ma dhexayso deegaan kale ma dhexeeyo ma aqbalayna taas dadka deegaankan tuuladan hadda califoldheran joogno ninka gudoomiyaha looga dhiga waa nin ka dhashay tuulo kasta iyo degmo kasta deegaan kastana waxaa saasaan u rabnaa annaga ma aqbalayno mana qaadanayno nimaan dhalashana nagala dhexayn deegaana nagala dhexayn inuu noo yimaado asoo hal qoro aa kaa watou imaanayaa xooliyou kaa qaadaa beertiou canshuuraa dadkiiyow canshuura ma aqbalayno deegaankaanna saan horuu sheegaba kuwa diyaarada watay diideen inay dulmiyaan nin qora watoon afkiisa la aqaynana aqbali mayno ballan ma tahay nafya maal inaan isugu geyno wixii dhimanoo dhammaystirno aad iyo aad aad u mahadsantihiin wakhti aan dheerayna waxaan rajaynaynaa inuu na soo gaari doono gurmad insha allah haddii ilay raalli ka noqdo baahiyaha jiro hadday horumar tahay iyo hadday amniga tahayna guddigaad la soo baxaysiin hoosaanu warramaynaa anagu habeeniya maalo inaan u taagnaano sidaanaa naga an waxaan ka nimid ceel cali xamadiya daaru nucmaya nuur dugalaan ka nimid furuntaan taagannahay waa idinla jaraynaa idinkaan idinla midnahay geedkaad seexatiinaan annagana dhinaca kale ka jiifanaynaa nafya maalna waxaan dabamarsanayna ma jirto mana aqbalayno nin khayrkayna inuuna gumaysto qorayoo wataa qorayaan wadannaa dawladnimadiiaan haysannaa rajo aakhira iyo mid adduunya labadaba annagaa ka badan markay aakhir haddaan dhimanno jinnaan rajaynaynaa waa nin nugu soo duulay ee dalkayna iyo dadkayna iyo diintayna ku soo duulay deegaankayni diintuna inaad sharafkaaga iyo maalkaaga iyo cirdigaaga inaad difaacato diintaana farayso kuwaana si gooniyahaaba laysugu raacay hadday ku dilaanya haddaad dishaba inaad ahlu tahay ballantaynu waxay tahay deegaankayna inaan difaacanno ballantaynu dadkayna iyo sharafkayna inaan difaacanno runtii waa ka mahad celinaa dadka deegaanka saad isu abaabusheen aad iyo aadaad u mahadsantihiin ballantaynuna kuwa meesha aan ku jiroo dhammaystirno iyo deegaanada kale ay ku hereen inaan dabakacnaa noo ballamo haddii lay raalli ka noqdo aad iyo aadaad u mahadsantihiin guddi aad la soo bixi doontiin hoosaan aan u ballami doonnaa wixii xaaladahoo jiran hoosaan isaga warsaynaa geelaanna waxaan uu tala galnay in labadoo maalmood looga dhigo ciidanka qado insha allah haddii lay raalli ka noqdo wax walbeen awoodno naf iyo maal waxaan awoodno garabkiinaan la taagannahay aadaadna nooga farxayseen si aad isu abaabisheen guulaysta ballantaynuna waa deegaanadayna iyo dadkayna iyagoo anaga xura inaan la jarno micno ma samaynayso inaadna xur ahayn deegaankiina aad joogto waxaad rabto saad rabtana aadnan u cibaadaysan karin saad rabtana aadan adduunyadaada u qabsan karin noloshaas waxaa nooga roon inaan dhimanno qofta waktigeeda galaana dhimayso waxaan hubaa wixii dhiman ee shabaab waa si sharafaan u dhammaystiri doonaa waa ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad si aad isu abaabusheen madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayuu ahaa oo maanta gaaray deegaanka califooldheer halkaas oo maalmiin lasoo dhaafay ay ciidamada deegaankaas ay abaabul xoogan ay ka wadeen iyadoona markaa ay deegaan ciidciidka jiimbilow goob lagu magacaabo oo dhul howda ah oona dhexaysa califooldheere iyo degmada maxaday ay dagaal kula galeen xubna ka tirsan al-shabaab weli xog horeyse ayaad maqlaysaan gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal barnaamijka wax koraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imanaya qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkiina ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay nimba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane gafuur duubataa iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy godkaadii rag baa kuugu soo galaye in shabaabku hoog iyo yihiin duul naxli u heegan horor iyo inay yihiin dugaag aan waxba hambaynin hooyadiis ninkii soo dilay hanad ku sheegaane shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula la shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraleeye duf ku baxa shabaabkii in badan daaya laga waayay ee nabadda diidee haddana dhiiggayaga daadshay daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsadaye qawaariijtii baar firatay ay baga bagama kuulaynay baaddii aad ku noolaa jirtiyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunisee ba'ay makaa yeedhay haddii anjidiyo loo bannayn jaha kalow quuto jambiyada haddii laga mareen janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiriye dadweynuhu khawaariijta naca diiday nabadiiye sida loo nuxuusii lahay heegan loo noqoye bal ninkii la noolaa karaa haysa si nabae ayaa ma ahan ma aragteen amiir shabaabo horda intaas aan ku soo koobaya ayaana sii badine warbow kalamaanay war ma haysaaniine dagaalkii khawaariijta lagula jiray weli buuqii lagu joojina socda sawtii hadda la yir bal ninkii la noolaa karaa haysa sii nabo ma wada qadar kala jooganine warka iga suge xertii nabadee nolol dhihi jiray wax kastoo dhama xarumahadaa ka dambeeyay leeyihiin lacag badanna way ku bixiyeen baa layidhi sanadkan hadba w idinkoon isdaalin waxaa xaqiiqa la ogaaday hogaamiyihii wegnara diyaaraddu la soo dhacday mahad baa ka dambeeya arya bashiiroo mawaadan maqalmugin lalahay arrimuhu ahyaa maahan ayaxtaag eelna areeb aha arrimuhu ahyaa maahan ayaxtaag eelna areeb aha war kalamaanay warmayaysiine ma hadday agtiisa ciidciidka nimankii weli waa ku jiraan maantana ciidamada ku wareegsan waxaa u tegey eh. madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe eh. iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyri marka waa la yaabanaa nimankaa muddada bisha kudhow meesha ku go'doonsan eh. mamaa salaadaa ku quudiyaa la leeyahay war warbixintaas fahad miyaa wadisaab ku soo diray warnamanta warnimanta turkiguroana leey maylahaa lamba geeda hoosisa guhaadshayka weere godoobshayka duubanya gowdhoo gooyo fade geedlabnima goha galnyaa maaglinka noogay walaagi geemeelili ku hamiin gaballanka toose warmadayow intaan garanayo way dhaaftee waxaa la yidhi maskaxda dad ogahay waxaa maamulo dad kale aryadhaha abwaanguura taas wuxuu ka yidhi nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima war khiyaaray adinkoon waxba ku daalin horaa waxaa loo yidhi rumaanta qabyaalaadiyo intii xinku howlaanayd xasarad kicintaanaa jeclayd nacayb xasaniyo xamsiyo xanuun ma lahad baa ku dhacay waarwalla weyney xasan xundubey soo wasiirkai amniga qaranka kii idin ahaa maaha caliyaran soo kii gudoomiyaha amniga gobolka idin ahaa maaha waar horta markii hore yaa nii magacaabay warado cabdullah mar hore ka hadla wuxuu yidhi difaacihii la dal jirko la durjiyay ka dood qabaan warnamayow inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meel meeli bugtaayodheegijaribaledalalahayay miyay ka bukaan cadowga la buubshay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan wardalaba waa bugtadaad sheegtay abwaanguurana wuxuu yidhi dagaalkan xoraynta ee loo wada dareeree ciidankiyo dadweynuhu darandoorrinayaan ninka uu damqanayaee lagu dilay raggiisii dakanada ma moogee inuu furo dacaayado dibnahana ku aarsado doqontana adeegsado daruufaa badayse maxaa loogu diimaa waar walla weynay dadka laga dhex hadlaya maxaa u ohan weydeen wegla tumatayaa kawantoodayaa kawarkeentayaa waa yeelkadiinni war kalemaanay war ma haysiine maanta doolow gobolka gada dagaalaa ah ka dhacaa la yidhi laascanood xaggay ka xigtaa war dalkii wareer buu haddeer waaqla leeyahay war dagaalkii wuu soconayaabuu waaqla leeyahay wa waree ka kacabuu haddeer waaqla leeyahay war walaha gurtuu haddeer waaqla leeyahay war waaqlow anaa kula socdo waynu aragnaaye inta kalena waynala ogyihin waa isnabayaan gala dagaal aryaa waaqlo ugu warmahay sida beriga jenaraal xijaar eh. oo tuutihii ciidankii haramcad wata eh. allaascaanoo tegay meeshaan doorasho kama dhici karta miyuu yidhi aryaa warkaan hayga dhex gelina eh. jenaraal xijaar dagaalkii hee waaba dhammaadee beriga waxuu tuutaha u gashadaan la yaabanaha ubow cabdimudooba tuutaha dalabota waa kasii horreeyma bela ku jidha war waxba laydiinama sheegi karo waa la waalatiine doolo dagaalka ka dhacay aan idiin sheegay dhegaysta war shabaabkii eber lagama dhigay war farhaanow dadkumadihadalaayan ma aamusto nebi allow jimbaafkii kuga ammaan baa layidhi arwaaqlow masaasaad mawlidka uga qaybgeli rabtaa war waalli waad dhaafteen waana falantihiine aryaa dalabow adiga naftirkaagaa falanoo waa tii la yidhi falfal abkay falan fadha bacaynaafodu xirima aryaa tanoo kala arkay war waxa doolow ku dagaalamay waa ciidan etoobiyaan iyo ciidan barahiiraa la ilaalinayay waan walla weyname samesaban baa ku noqon rabtaan urbow barahiiraale koleyn militariga weeye oo geesiyaashii horuu ka mid yahay allah u naxariistay cabdulaahi yuusufna koreen militariga oo geesiyuu ahaa ahaa markaa midkoodna etoobiya lama dagaalami kadho war bashiir dheerow soomaalidoo midaysanoo xoog la hadoogeede hadda markiina la kala qoqobay ee etoobiya noo hawootee barrahiilaaloo idaacadaha waraysi siiyey wuxuu yidhi ciidan etoobiyaan waxay idhaheen waa inaad ka guurtaa doolow sababtoo ah amnigaada ma dabaanad qaadi karno anna waxaan idhiyo uu yidhi ammaan isiiya amni idinkama raba dhulkaygana inkaga tegi maaye afar iyo labaatan saacayna ii qabteen uu yidhi hadda mar kaley ku soo laabteenoo halkay ka hogtay waa halkaas warodo abdule mayba ka dheegi jiray ii baney baney mahaaya ka bilaaba taabalaayo waarmadoy anugu warkaa kuumana sheegin ascanood haddaad tegaysidna kaama hor joogo war kalmaanay warmaysina dagaalkii shabaab lagu qaaday mudug ka socday godadkii ay galeen laga saaray war bulalle kuwa mootooyin watoo miinooyin dhulka gelinayay ayaa lagu qaqabta qaarna la laayay waryaa dalabow dagaalka shabaab waa danguude dib indaabiyada dulmigoodii baa la dabar jari ka dumaayiyo ninkii diideena dadku kala baray washiirow samigay cabdulana shabaab wuxuu ku yidhi ow gafkiya eeddii ay gaaleen godki luugu qarsha guuba gefkiyo eeddii ay gaaleen godkii laagu qaarsha guuba war marka nimanka godadka lagu gubayo ma masba warwaaqlow iidankaana gefka uma dulqaataan gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan warkarmaalay war ma haysan ina ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed war ma somalilan ma ka soo degey ma turkigu farmaajo kula kulmay war warka waa dhexaradhanin sidaa waalantihiine war ma mar kale soomaali ku hadlay baraadaryaal iyo fariin qoraal watsabkaanka diray war ma biyo xidheenkii webiga niil ee eh. eh, masar isku haysaan eh. miyuu yidhi mar kalean buuxinaya warba watiin waalaas way dhaaftay abiy axmed wuxuu yidhi maalinta mawlida nebiga sagaal gantaalaan ridahaynaa war sidii ashaabulfiilkii xaramkale ama ka gamay waa abiy axmed ah, baa ku kacdo haddana ula diriraya oo tigreegi xaggee aadeen war kalemaana war ma haysiin mucaaradkii madaxweyne lafta gareen doorashadii aan ka tanaasulnamay dhaheen muddo kororsi ma fadaana miyay dhaheen waar xilligan shabaab lagala dagaalami karo amay yidhaahdeen warba ubaye boqol soo bad ma leh warwarka iga dhexgelinaya musharaxiinta koonfur galbeed eh. gudoomiyaha golaha shacabka ayla kulmeen waar saleebaan uur waa golaha guursiga somalilan war adiina ay dhimadedheheen isku boorto warwarka iga dhexgelinaya waa falantihiin eh. shanta bisha baydhibaan tegayna ay dhaheen doorashadii qabaqaabadeeda galayna ayay dhaheen laakiin madaxweyne lafta gareen eh. axmed madow uu iska baraajeynayo diyaaradda uusan ogoleen baydhabo kama degayso qof uusan rabana ma geyn karto waryaaruntohabarundeerta hajiiqamsiinkaseedana warmaday mursal gudoomiye horea golaha shacabka baydhabo lugaan ku tegaynaa hadaan rabno u yihiin umow shabaabka xagee ka marahayaa war darwalkiisa hadda ka shabaab u fukaday waa yahay ma ka difaacaya bal ninkii la noolaa karaahaysiisiinabo warwar mahaytaan madawiin hasan sheeg oo dhuusmareed reedanka nagdi safiiro aalami ah oo gaabile waleeri war ma somalilan bu booqanaya war waaqlow wax la waayey gelow ninkii aalamba u war wax ninka daala ninbaa u diimoonaa maqli jira war doorashada jubbaland goormay dhacaysaa war axmed madoobe hadda uu isku shaandhaynaya waar walla weynay caqliga dadkaa ku ciyaarina war barre iraan afaraatan sac loo qabtaa lagu yidhi war horta dani ma la waa la weysnaayaa la yidhi war shaqaalaha mashaarlaanta ka cabanaya miyaad ka mid tahay dirham buu soo sidaa dirham warba wadaniya buntland war kama haysaanine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiirdheew eh. unaadamakiidaydaano eh. dalku iidadshey eh. diinteen furgaan iyo duunyada nool dowliyan bahanaaye waldaneeyow dowliyan bahanaaye fariimahaasi xubintaasi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan

tariiqdana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo waxaa waxa naga mudan ogaadin tariiqdana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo bishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan naga mudan bogaadin bishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa

gurga qarankii awoodii baraaraha aytinka ayaad babka u kurteeni qur-aankiinuna noorto dunida baxaa dhigaysa gurga qarankii awoodii baraaraha aytinka ayaad babka u kurteeni qur-aankiinuna noorto qabo nafteennuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay intuu naga bad qabo nafteennuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay

shabbadi kabbadi kabbadi sidii hore kabbadi cadow haynaga cadaawuhu wuu bogaayey qalbiyo boqolyo ganiyo halowinnimo u beer danteeda habeegsatee soomaaliya baylahdeeda cadaawuhu bogaay qalbiyo boqol iyo ganiyo halownimo ku beer dantida habeegsatee sidii hore gabadhii cadowahaynaga baaqi mar kale hawshaadabadi